loo yidhi yuriidu llahu bikum اlyusra lama dhihin ninkii jiran waa inuu soomaa ninkii safar ku jiro waa inuu soomaa lama dhihin ilaahay wuxuu idinkaga fududeeyey maxaa yeelay yuriidu bikum اlyusra fulaydou idinla doonaya walaa yuriidu bikum اlcusra culaysna idin dooni maayo iyo walitukmilu lciddata inaad tiradii aada soontaan bishii ramadaan hadday kaa tagto intii inteed lamid un baa lagaa rabaa iyo walitukabiru llaha ilaahay inaad weynaysaan calaa maa hadaakum wuxuu idin hanuun idinku hanuuniyey liajli maa hadaakum oo ah markaas tashriicaadka ilaahay idinku waajibiyo faraa'idka ayadoo ladinsii cadday walacalakum tashkuruuna inaad shukrisaan mudantihiin ayib hadda waan kuu sheegay saddexdii aayadood say isu fasireen qaala shaaficiyu wuxuu ihi famaa calimtu ma ogaanin axadan shaksi oo min ahli اlcilmi biاlxadiidi dadka xadiidka ku cilmi leh axad ka mid e ma ogaanin qablanaa annaga naga horeeyo takallafa inuu isku dhibay an yarwiya inuu wariyo can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ana الshahra almafruuda bisha nagula farad yeelay sawmuhu soomkiisa nagula farad yeelay sawmuhu ism naaibu faacil lilismi lmafcuul waa mafruudkaas ism mafcuulka ay sawmuhu naaibu faacil u tahay ayib ma ogaanin bau leeyahay axad takallafa isku dhiba an yarwiya inuu wariyo can الnabiy salى اllahu alayh wasalam ana shahra bishi almafruuda sawmuhu soomkiisa nagula farad yeelay inuu yahay shahru ramadaana ramadaankii bisheeda aladii ramadaanko bayna shacbaana wa shawaal yacni wuxuu leeyahay dadka lagu yaqaano nebiga calayhi salaatu wasalaam inay sunnadiisa aada u raadiyaan wax wariyey oo nebiga raadiye yidhi ramadaanka nagula waajibiyey ma ramadaankii shacbaan iyo shawaal u dhexeey miya wax saas wariyey ma arkin buuri maxaa saas looga aamuso loo dhihi waaye shahru ramadaan aladii bayna shacbaan wa shawaal aa ladinku waajibi maxaa la dhihi waayo waa limacrifatihim carabti aqoontoodo bishahri ramadaana ay yaqaaniin min ashuhuuri ay ka yaqaaniin iyo waiktifaa'an minhum ayaga oo ku kaaftoomay biana allaha faradahu ilaahay inuu ku farad yeelay oo uma baahanin inay yidhaahdaan ayaamtii oo nagula farad yeelay inay bil tahay waa garanay bishina inay ramadaan tahay waa garanee ramadaanow inteed bilihii kaga jirtaa iskuma kallifin baa la leeyahay maxaa yeelay waxaa la caddeeyaa wixii caddayn u baahan laakiin maadaama ramadaan qabla alislaam la yaqiinay meeshuu bilaha kaga jiro nin isku dhibay oo yidhi ramadaan yaa ka horeey yaa ka dambeeyo wax isku dhibay ma arkin buu leeyahay waxaa loo baari waayna waxa waaye waa wax la yaqiinay marka kaas oo kale cadayn uma baahno saasuu leeyahay ayib waqad takallafuu dadkii muxadisiinta waxay isku dhibeen inay ogaadaan xifda sawmihi fi safari nebiga markuu safarka ku jiro soo u soomayo iyo wa fitrihi fi safari yacni wuxuu leeyahay dadka ahlulxadiidka ah waxay aada isugu dhibeen inay ogaadaan nebiga markuu safar ku jiro meelahuu safri jiray meelahuu ku soomi jiray sawuu anfuri jiray meelo badan baa laga soo guuriyey xataa annahu yowma min alayaam nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo casir la joogo osoo sooman yaa liil ilaahi rasuulkiisu dadka aday kugu dayanayaan marka dadkiina dhibaata haysato markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu biyii cabay dadkii dhammay way anfureen mar wuxuu arkay nin sooman oona safar idoo lagu jiro markaasaa waxaa weeyaan qalbigii baa ka tegay dhibaato awgeed markaasaa ninkaa maxaa markaasaa ilaah rasugu waa sooman yahay laysa min albiri asiyaamu fi safar marka nebiga hadyigiisa waxaa ka mid ahay mara kaana yasuumu fi safar wa mara kaana yuftur lam yakun asaa'imu yaciibu cala almuftir wala almuftiru yaciibu cala asaaim marka intaasoo dhan waa la soo guuri jiray laakiin ramadaan intuu bilaha kaga jira lama soo guurin maxaa yeele waa la yaqaani saasuu ka raba watakallafuu haddana waxay isku dhibeen kayfa qadaa'uhu nebiga ramadaan hadduu ka tago safar hadduu ugu tago sow usoo qadayn jiray waa ogaaday iyo wamaa ashbaha haadaa midkan wixii shabaha oo mimaa laysa fiihi nasu kitaabin wuxuu aayad qur-aan ay ku soo aroorin nebiga waa laga soo guuriyey walaa calimtu ma ogaanin axadan shaksi oo min gayri ahli lcilmi dadka cilmiga u saaxibka aanan ahayn ixtaaja fi lmas'alati mas'aladaan ayada u baahnaaday can shahri ramadaana xaggeeda kaga baahnaaday ayu shahrin huwa bishow ka yahay walaa huwa hal huwa waajibun am laa ma nagu waajibaa masamaya wax u baahnaaday ma arkin buu markii hore waxau idhi dadka cilmigu saaxiibka oo xadiidka raadiyo inay isku kallifaan oo yidhaahdaan bishii nebiga uu soomay oo ramadaankii ahayd bilahaytay ka tahay wax yaraa ma arkin ori dadkii kaloo caamada ahayna inay u dhibtaadeen oo yidhaahdeen war bisha ramadaan bishay ka tahay iyo ma waajib may nagu tahay inaan soonno ma samaya wax weydiinaa ma arkin buuri waxay ugu aamuseen waa arrin waadixa ramadaanna waa la yaqaanaa inuu waajib yahayna waa la ogyahay labadaasba waa la yska dhaafay taas waxay ka mid tahay alshay aladi laa yuxtaaju ilaa tabyiinin walaa ilaa tafsiir inuu musanif kuu caddeeyo marka maa anzala allahu mufasaraatin wa jumalan tii uu soo sheegay waa walaa calimtu axada ma ogaanin oo min gayri ahli lcilmi dadkan cilmiga aan lahayn ah ixtaaja fi lmas'alati inuu u baahdaado can shahri ramadaana la weydiiyo shahri ramadaan in inay weydiiyaan u baahda ma arkin oo maxay weydiinayaan ay leeyihiin ayu shahrin huwa ramadaan bilaas ka yahay walaa hal huwa waajibun am laa ramadaankii ma nagu waajibaa masamaya cilmigeeda inuu baahdeen ma arkin ou leeyahay marka waxa weeyaan waa cilmi caamadii culummadaba ay u siman yihiin oo bisha ramadaanna waa la yaqaana inuu waajib yahayna waa la yaqaana caamo iyo culamo waxay ahaatabo saasoo ujeeda ayib musanifku waxau leeyahay wahaakadaa midkan waxaa lamid eh maa anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey oo min jumali faraa'idihi ilaahay wuxuu nagu farad yaalay qeybyaalkiisana waa la wada mid oo fii ana calayhim salaatan inay salaad ku waajibta iyo wa zakaatan inuu ku waajibay waxajan inuu ku waajibay calaa man ataaqahu xajka ninkii karo waxay ka mid tahay wahaan cilmigeeda laga jaahil ahayn ay maa culima min addiini bidaruura waxa weeyaan cilmiga aan la sheega karin nin muslim inuu jaahil ka yahay waayo salaad ma ma sameya nin muslima ma sheego karo oo salaaddii hadduu ka tago uu yidhaha salaaddii waxaan ugu tegay ma aqoonin xukumkeedii inuu waajib u yahay laga yeeli maayo nin daar islaam ah ka baxsan oo hadda soo islaamoo gaalo dhex jooga mooye zakadii sidaas oo kale iyo waxajan calaa man ataaqahu iyo wa taxriimi الzinaa fi ana calayhim taxriima الzinaa iyo wاlqatli iyo wamaa ashbaha hada inay zinada xaaraam tahay inay dilka xaaraam tahay iyo wixii shabaha waa cilmiga caamadii culummada ay u siman tahay oo waxay la mid tahay ramadaankii aan kaaga soo sheegay uu leeyahy ayb qaala musanifku wuxuu ihi waqad kaana lirasuuli اllahi fi hada sunanun laysat nasan fi اlqur'aani waqad kaana lirasuuli اllaahi ilaahay rasuulkiisu wuxuu lahay fii hada midkan sunanun sidaasaa fiican musanifka sunanan wuxuu leeyay nuskadii asalka oon ka soo guuriyey sunanan ay ku qorneed oo wuxuu leeyahay imaamu shaafici luqadiisa inay ka mid taha dhici karto ina ismu kaana la kor dhigo rasuulilahi waa jaar mujur khabar muqadam waay sunanun ismu kaana muahar inay noqotay ahayd oo wa kaana xaqan calayna nasru lmuminiin oo kale marka sunan waxaan u dhaafay buu leeyahay maadaama kitaabkii asalkan soo guuriyey sunanan ay ku taalla meelo badan ay ku soo aroortay in luqada shaaficiga ay ka mid tahay khabaruka ismu kaana in la kor dhigo laakiin waxa weeyaan waa laga fiican yahay ina sunanu la yihahda kamaa fii bacdi nusakh oo luqada carabiga sidaa lagu waafajiyo ayib nebiga sunan bou jideeyey laysat nasa fi lqur'aani qur'aankana aan ku caddayn abaana rasuul llahi ilaahay rasuulkiisa u caddeeyey can illaahi macnaa maa araada biha faraa'idtaas wuxuu ula jeeday ou nabiga calayhi salaatu wasalaam cadday ilaahay buuna ka cadday wa takallama almuslimuuna muslimiintana way ka hadleen fii ashyaaa min furuucihaa sunantaas nebiga uu jideeyey shay ka mid oo furuucdeeda ay ka hadleen qiyaas iyo ijtihaad lam yasunna rasuulallah rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa ousan jidaynin fiihaa ashyaadaas sunnatan mansuusa sunno cad uusan jidaynin waxaa dhici karta buu leeyahay qur-aanka ilaahay marku soo arooro sunnadiga nebigana axkaam ay ku soo aroorto qaar kale oon labadaas ka mid aheenoo masaa'il inay timaado oy dadkii muslimiinta ahay markaan qiyaas iyo ijtihaad iyo masaalix caam loo fiiriyo oo sunnada nebigana ay ku caddeenna waa la heli karaa buu leeyahay ayib fa minhaa waxaa ka mid ah haddana qowlu llaahi tacaala fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja gayrah fain طallaqahaa falaa junaaha calayhima an yataraajaca in danna an yuqiima xuduud allah fain طallaqahaa ninkii hadduu fura baa layidhi fain طallaqahaadaas waxaa lagala jeedaa aلطalaaq الثaalث طalaaqii saddexaad hadduu furo liannahu waxaa ka horeysay aalaaqu fa imsaakum bimacruuf yaa ka horeysa aalaaqu marataani midii saddexaad fain allaqahaa markaa naag laba lagu furay haddii middii saddexaad lagu furo falaa taxilu lahu ninkaas naagtaas midii saddexaad lagu furay xalaal uma aha min bacdu gadaal xataa tankixa intay ka guursato zawjan hayrahu niman asiga ahayn intay ka soo guursato ninkii saddex ku furay inay ku noqoto uma bannaano marka fa in tallaqahaa nin kalay guursatay oo saddexa nin kala labaaday guursatay falaa junaaha calayhimaa labadii hore isu furtay wax dembi oo saaran ma leh an yadaraajaca inay isku noqdaan markaan ninkaa naagta saddexduu ku furay nin kale soo guursatay markuu iskiis u furay oo ay muxallil iyo midna ayna ahayn inay ninkii hore u noqoto dhib ma laha layidhi ayib marka fain allaqa haadaas talaaqa saddexaad mid layskuma khilaafsan ummadda dhan way ku ijmaacsan tahay naag haddii inta talaaq lagu furo haddana laba maalmood la jooga talaaq lagu furo maalin saddexaad haddana talaaq kale lagu furo saddexdaas inay dhacayso oo ninkaas naagtaas uusan ku noqon karin biay wajhin min alwujuuh ijmaac baa lagu yahay ayib haddii naagtaa ninkaan hal talaaq uu ku furo ama labo uu ku furo inuu isku noqon karaan haddii ciddadii wax ku hartayna waan soo ceshtay buu leeyahay hadday ciddadii ay kala baxdana nikaax jadiid oo ku soo ceshan kara hadday iyadu waafaqdo ayadana ijmaaca lagu yahay waxaa la ysku diidan yahay haddii saddexdii talaaq hal mar lagu furo naagtaani waa ku furi saddex aan kugu furay hadduu yidhaahdo afarta madhab oo oo madaahibta fiqiga waxay qabaan afartooda waxay isku waafaqeen iyo culamaau lamsaar inay saddexdii talaaq ba ay dhacayso saddexdii markay dhacdo ayna ninkaas u noqon karin inay nin kale danteed u guursato nin la qalqaali ma ah kaas ataysu lmustacaara lagu magacaaba naagtaana saddex ku furee si aan ugu soo noqsado labadoo habeen ii guurso kadibna ii fura igu soo noqso kaas diin laysa min diin illahi fii shay ilaahay rasuulka lacana allahu lmuxallila walmuxallala lahu buu nabiga calayh salaatu salaam fii axaadiis fii sunan nasaa-i wagayruhu ku yidhi tays mustacaar orgi la caari qaatow ninkaa lagala miaaleey waxawaa zino iska waadixa weyaan laga hadli maayo taas walow baa iska jiraan dad fuqa ahoo xawaashi waxyaala isaga qorqoraan kuwaas qiimo ma laha laysa min diin illahi fi shay meel ay ka raacsan tahayna ma laha ayb waxaa laga hadlaa markaa ninkii naagti saddex hadduu ku furo hal maroor saddexaad ku furan tahay sidaan kuu sheegay waxaa weeyaan afarta madhab waxay qabaan talaaqaas waa dhacayaa wabittaali nin kale inay soo guursato oo ninkaas uu dantiis usoo furay kusoo noqota maye qolaa marka waxay qabaan min bacdi salaf ibnu taymiya iyo ibnulqayim aljawsi wa amhaalihim qaar culamada ka mida ah waxay qabaan saddexdaas maadaama hal meel iskula furay hal leel laga soo qaada saddexaan kuugu furay hadduu yihahdo hala laga soo qaada ayib marka hore waxa weeyaan waxaa laysku ijmaacsan yahay saddex in lagu furo ma xaaraan baa hal mar mase waa kiraahi ugu yaraan inay kiraahi tahay waxa weeye khilaaf kama joogo ninka naagtiisa hadduu furay inuu iswaalwaalo shareecada ku tunta maaha hal dalaaq ku fur ama laba ku fur laakiin saddex in hal mar lagu furo sharcan ama ma banaano waaba xaaraam siday fuqahada badigood qabaan ama waa kiraahi oo oo xaaraamta u dhow nebiga markii loo sheegay nin saddexnaa ku furay ayulcabu bkitaab الlahi waana bayna adhurikum buu nabiga alayه الsalaatu salaam yii fii sunani abi daawuud siday ku sugnaatay marka saddex inaag horta lagu furo maba ahba sideeda laakiin hadday dhacdo lagu furo siday jumhuur eh, qabaan sidaas waxa weeyaan waa wada dhacaya bukhaari kitaabkii صaxiix ou leeyahay eh, ihbaatu man jawaza wuquuع الثalaaث markaasuu axaadiitan oo hadda noo imaan doonta qaar kamida uu sheegi doona marka qoladan kale waxay leeyihiin saddexdii haddii hal mar lagu dhawaaqo halle laga soo qaada lianna horta saddex in la kulmiya ma banaanen sharcan midda kale xadiidkii ibnu cabbaas kaana halaathu fii cahdi rasuuli illaahi wa abi bakrin wa sanatayni min khilaafati cumar kaana halaathu waaxida saddexdii halay ahaa jireen xadiidkaasay daliishanayaan markaasa cumar ibnu khadaab yidhi saddexdii hal laga soo qaadi jiray aniga saddexan idinkaga soo qaadaya marka waxaa la leeyahay maadaama cumar ibnu khadaab khaliifatu raashid ha ahaado laakiin axkaam ma nasakhi karo ee saddexdii horoo jirtay siday u jiraysaa saasay qabaan qoladaas qoladan kale waxay leeyihiin xataa xadiidkaas aada daliishanaysiin dalaaladiisa waa laydinku haystaa oo kaana halaatu waaxidan macnaheedu waxa waaye zamankii nebiga iyo abubakrin saddexda meesha hadda ad ad ku dalaaqaysiin saddexda meesha aad ku dalaaqaysiin dadka waxaa lagu ku dalaaqi jireen hal saddexdii marka meeshoodii meeshay hal geli jireen saddex ka dhigteen marka saddexdan idinku fulinaynaa ee saddex meel lagu oo lagu wada rida maba la aqooni jirin saasay leeyihin almuhim saddexdii halmaa laga soo qaada ama saddexdii waa la ictibaarnaa qowlkaasaa qabo afarta madhabna way khilaafsan tahay marka mujtamacaadka maadaama madaahibtii fuqahaa lamsaar in saddexda ay ridaan ay ay ku itifaaqeen in sidaa lagu socdaa fiican khilaafaad aan jirin ama daliilkoodaba xataa bisucuuba ay tahay in dadka lagu kala geedo ma fiican ayib maxalu shaahidka marka fain طallaqahaa midii saddexaad hadduu furo laakiin hay kaaga darsoomin nin naagtii shalay furay hal ku furay beriga hal ku furay berina hal ku furay saddexdaas waxaa lagu ijmaacsan yahay in saddex tahay oon lasoo aan lasoo noqon karin laakiin saddexda laisku muriyay hal mar hadduu yidha saddexaad ku furan tahay tan lagu muransan yahay taas weeyaan marka iyo iskaa darsoomin marka fain طallaqahaa midii saddexaad hadduu ku furo falaa taxilu lahu ma xalaal ah min bacdu markaas kadib xataa tankixa zawjan hayrahu niman asiga en intay kasoo guursato marka fain طallaqahaa ninkaas hadduu haddana soo furo falaa junaaha calayhimaa labadii horo wax dembi saaran ma leh an yataraajaca in isku noqdaan ayb marka maxalushaahidka uu kala jeeda faxtamala qowlu llahi ilaahay qowlkiisa waxau suurogal u yow ixtimaali karaa ou yidhi xataa tankixa zawjan gayrahu waxaa suuragal inuu ula jeedo an yatazawajahaa inuu guursado zawju nin gayruhu nin asiga aan ahayn inuu guursado laakiin in la nin kale le ha soo guursado saasay hadda aayadda xataa tankixa zawjahu laakiin ninkaas dambo naagti inuu u tago iyo inuu u tegin aayadda laga fahmi maayo xataa tankixa zawjahu guur baa la yidhi haddii naagtii la nikaaxsado inay nikaaxi ku filan yahayaa loo maleeya wa kaana haada almacnaa macnahan asigae alladii kii weeyaan alladiida khabar waay wa kaana hada almacnaa macnahan waxau ahaaday alladii huwa ladii kiibau ahaaday yasbiqu uu dhaqaayo ilaa man khuuiba bihi ninka lagula hadlay annahaa naagti idaa cuqidat calayhaa haddii la nikaaxsado cuqdatu nikaaxi nikaaxa cuqdadiisa faqad nakaxda inay guursato aayaddii waxaa laga fahmayaa ilaahay u yihi xataa tankixa zawjan hayrahu waxaa u soo degdegaya ninka qur-aanka lagu soo dejiyo carabiga wuxuu fahmayaa naagtii ayada ahayd haddiiba nikaax uu ku dhaco aanba loo tegina haddii lasoo furo ninkeedii hore inay ku laabanayso aayadda saasaa ah laga fahmayaa buu leeyay waa suuragal ayib waxtamala waxaa kaloo suuragal eh in lagala jeedo xataa yusiibahaa zawjun gayruhu nin asiga aan ahayn intuu ka jimaaco uga taga naagta xataa tankixa zawjan gayrahu nikax keli ma ku filno liannahu nikaax luqada carabiga ah nikaax siduu musanifka noo sheegi doono yani caqdigii u tegidibe haddii la yihahdo fulanu nakaxa fulana fulaanow guursaday waa suurogali karaa fulaanow jimaacay u tegayna waa suuragal labadiba waa loo isticmaalaa marka aayaddii xataa tankixa zawjahu in ay tahay nin kaleo ka intuu ka nikaaxsado inay tahay iyo inay tahay nin kale intuu ka nikaaxsado ugu tago labadaasay aayadda suuragal ay macnaheedu tahay labadii macno annaga waa noo egyihiin marka waa inaan raadina keebaa raajix ah waxtamala waxaa suuragal eh in lagala jeedo xataa yusiibaha xataa tankixa zawjan hayrahu macnaheedu ay tahay xataa yusiibahaa zawjan hayruhu niman asiga ah intuu kaga taga naagta u jimaaco لأna isma الnikaaxi nikaaxa magiciisa yaqacu biاlisaabati naagtii oo loo tago waa lagu magacaaba wayaqacu biاlcaqdi nikaaxoo qabiltu nikaaxaa liiraana waa lagu magacaaba nikaax labadiibu waa luqa ahaan waa ku yahay ayb falamaa qaala rasuulu الlahi ilaahay rasuulkiisu markuu yidhi limra'ati naag dallaqahaa zawjuhaa ninkeeda ou furay halaaan ou ku furay wa nakaxahaa bacdahu rajulun nin kadibna uu nikaaxsaday ninaa saddex ku furay nin kalaa guursaday markaasaa nebigu wuxuu u yidhi laa taxilliina xataa taduuqii cusaylatahu ninkii hore xalaal uma tihid baa li laa taxilliina xalaal uma tihid xataa tudiiqii taduuqii intaad ka dhadhamisid cusaylatahu malabkiisa intaad ka dhadhamisid oo wayaduuqa cusaylatik adigana malabkaada usaylak malab yarowgaada baa laskaga taskiir weeyaan waxaa loo jeedaa ladat ljimaac labada qofood markay isku tegayaan yacni waxay dareemayaanoo macaansiga ayaa cusayla lagu magacaabay markaasaa la yidhi ninkaan ku nikaaxsaday keli makaafinaayee sidii kii horaa adigu noqotid horta kan waa inuu kuu taga buu nabiga calayh isalaatu salaam yidhi ayib yacnii wuxuu nebigu u jeedaa yusiibaki zawjun gayru zawj asiga aan ahayntoo kaaga tago walisaabatu annikaax marka fain qaala qaa'ilu nin hadduu u yidhaahdo fadkuri alkhabara can rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa khabarka aad ka warisa sheeg bimaa dakarta waxaad soo sheegtay hadda hadal nebigaasaan yidhahdna tiriye nebiga inuu hadalkaan yidhi isnaadka noo sheeg inuu nebiga hadalkaan ka sugan yahay qiila marka waxaa loo yihaa buu leeyahay akhbaranaa sufyaan can ibni shihaab can curwata can caaisha sufyaan ibni cuyayna ibni shihaab moxamed ibn muslim ibni mugiira waa macruuf ninkii taabici kabiirka ah can curwa waa taabici curwa ibnu zubayr can caaishata zawji nabiy ana imra'ata rifaaca ninka rifaaca lida naagtiisa jaءat ila nabiy sala اllahu alayh wasalam nabigay u timid faqaalat nabiga waxay u tiriyey ina rifaacata ninka la yidhaah allaqanii waa i furay fabatta alaaqii alaaqaygana waa gooy oo saddex buu igu furay ama marka saddexdaas hal mar muu isla riday mase way kala horeeyeen lama ogo ayib ninkaas hore waa isoo furay tiri saddex wa ina cabdaraxmaan ninka la yidhaahda ibna cabdiraxmaan ibna zabiir zabiir alquradi cabdiraxmaan zubayr ha isku dhihin cabdiraxmaan ibna zabiir ninka la yidhaahdo tasawajanii waa i guursada bay tiri wa wainamaa macahu waxaa ninkaas uu la jiro haystaa mithlu hudbati thawbi maradii darafkeedii oo kale ninkaan damboon gadaal ka guursaday nin wax isku haayo maaha bay tiri ayib waxaa weeyaan laa xayaaa fi ddiin baa la yidhaahdaa sida nabiga alayh الsalaatu wasalaam caaisha ay u tiriyey nicma nisaء اlansaar maa kana alxayaau yamnacahuna min an yatafaqahna fi diinihina xishoodka ma reebi jirin inay diin xishood awgood diintooda wax iga khuseeya inay weydiiyaan kama reebi jirin bay tiri marka ninkaa waxay tiriyeen nin wax isku haya ma aha dakarkiisa ama guskiisa waxay la mid tahay mara geeskeed <laughs> ayib taas macnaha waxa weeyaan markaasuu nabiga alayh الsalatu salaam faqaala rasuul lahi sal اlahu alيه wasalam wuxuu yihi aturiidiina ma waxaad doonaysaa an tarjici ilaa rifaaca ninkii horo ragnimada aad ku ogeed <laughs> inaad u laabatid maa doonaysaa baa layidhi markaasuu nabigu wuxuu yihi laa u noqon maysid xataa taduuquu cusaylatah wayaduuqa cusaylataki ayib shaafiعي fabayana rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam marka aayaddii hadda u fiirso xataa tankixa zawja غayrahu labadii macno ee aayadda ay suuragal u ahayd labadii macno oo annaga noo suneed oo noo sinneed nabiga calayh salaatu salaam mid ka kamid ahu caddeey in loola jeedo aayaddii xataa tankixa zawjan hayrahu macnaheedu waxay noqonaysaa nikaax keli ma ahane isu tegid waa inay meesha timaada taasaan ka qaadan marka imaamu shaafici undur wuxuu ihi fabayana rasuulu llaahi wuxuu caddeeyey anna ixlaal allaahi ilaahay xalaalnimayntiisu iyaahaa ayada uu xalaalnimeeyey lizawji lmuطalliqi halaaan ninkii saddex ku furay uu ilaahay xalaal ugu dhigay bacda zawjin binikaaxi bacda zawjin oo u xaliray nin gadaashiis binikaaxi uu zawj ugu noqdo oo ugu xalilay waxa weeyaan idaa kaana haddii uu yahay maca nikaaxi nikaaxa waxaa la jiro isaabatun min azawj idaa kaana maca nikaaxi guurkan dambe waa inay la jirtaa isaabatun tegid min azawji athaani inay ka jirtaa la raba macnaa wuxuu leeyahay labadii macneed sida sunnada nebiga loogu baahan yahay labadii macnoo aayadda midkoodba ay suuragal ahayn inaan kala ogaano yaa nabiga calayhi salaatu salaam sunnadiis wuxuu ku caddeeyey in midkood asraajix yahay fabayana rasuulu llahi wuxuu caddeeyey ana ixlaal allahi iyaaha naagti xalaalnimadeedu ilaahay uu xalaaleeyey lizawji lmuطalliqi zawjkii طalaaqay halaaan ku طalaaqay bacda zawjin oo u xalaalay binikaaxi nikaax bacda zawjin binikaaxi bacda zawjin uu xalaalay binikaaxi oo ugu xalaalay macnaheedii waxay ahaatay jawaabtii yidhi waa socotaa idaa kaana haddii uu yahay maca nikaaxi ay maca nikaaxi thaani guurka labaad hadday la jirto isaabatun min azawji zawjka labaad inuu naagta u taga hadday la jirto kaasaa wuxuu noqonaa kii ilaahay naagtaas uu ugu xalilay in ninkoodii horo ay u noqoto goormay u noqonayn ninkaan dambe markuu furo ciddadeedina ay dhamaysato markaa kadibaa ninkii hore ikhtiyaar inay ugu laabatay bannaan tahay waajib ma ah raximah llahu tacaala alfaraa'id almansuusaة alatii sana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama macah musanif wuxuu leeyahay baabkan wuxuu u baab yahay alfaraa'id اlmansuusa faraa'idtii ama waxyaalihii la farad yeelay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cadday ay farad u tahay alatii faraa'idtoo sana ilaahay rasuulkiisa uu jideeyey macahaa maca alfaraa'id bimacnaa waxa weeyaan axkaam inay timaado ee qur-aanka kariimka ay ku soo aroorto ee faradnimadeeda iyo waajibkeeda ay caddahay nabiga calayhi salaatu wasalaamna faraa haddana uu wax ku sii daray sida loo gudan lahay iyo sida loo imaan lahay iyo waxay mashruucay tahay iyo waxa burinaya iyo gooray waajibayso oo nabiga calayhi salaatu salaam ku daray taas bay baab u tahay buu leeyahy marka wuxuu u jeedaa sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam ma ka marno meel kastoo ilaahay subxaanahu watacaala farad ou na saaro sunnada nebigana faradkaas caddayn iyo iyo waktiga faradkaas ay wax ka ay uu suurogelayo iyo waktiga uu wax ka dhibayo kum ila almaraafiqi wamsaxuu biru وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وقال تعالى ولا جنبا إلا عاabري سبيل حتى تغتسلوا aaيaadkaas waxaan u malaynaya markii oo saddexaad ama markii afaraad ayna soo maraysa wa markaa tafsiirkeeda hore baan usoo qaadanay laakiin darsigan habeenkan badigiisa waa dsi oo darsi mukarar ah musanifka uu soo celiyey ulajeedadiisna ay tahay markii uu ka soo hadlay uu soo caddeeyey aayaadkan qaarka laga qaadanayo haddana dheeraad iyo dhammaystir iyo wej kaloo haddana laga soo deliishto daraaddeed buu u celiyey musanifka raximahu llahu tacaala marka aayaadkan tafsiirkeedii waxeeda dhan waa soo gudubnay marka maxalushaahidka uu ka leeyahay idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum aayaadkaas waxay ku caddahay sida loo weysa qaadan kara waadix weeyaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay in wax laga bilaabayo weyse qaad markii qur-aanka la yidhaahda wejiga ugu horeey haddana gacnaha lagu xijinayaa madaxa la masaxayaa laguhiyaa la dhaqayaa intaas buu weyse qaadka la sheegay intaas weyse qaad intaas miya mase waxyaalo kaleoo mashruuc ahaa jiro masamaye taasaa la isku ah ayb walaa junuban ilaa caabirii sabiilin laa taqrabu الsalaata waantum sukaaraa xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junuban adinkoo junub qabtaanne salaadii ha u dhowaanina ilaa caabiri sabiilin kuwa musaafir ah oo biyo helaynin inaad tihiin mooye markaasna waxaa la sii jideeyey in la tayamsado xataa taktasilu ayb marka fa abaana ilaahay wuxuu caddeeyey ana طahaaraة اljunubi ninkii janaabada qabay طahaarada wuxuu ku noqon karaa alguslu qabays duuna اlwudu janaabada waxay ka waajibta iyo waxa keena horeyaan usoo sheegnay ay ka mid tahay eh, jimaac oo ah, ama eh, maxaan idhaahdaa qofkii oo minadii ay ugu timaado eh, ama ilaaj walow minada ay ka imaanayna dakarkii farjiga haddii la geliyo qabayska waa waajibay marka junub daahir wuxuu ku noqon karaa baa la yidhi alguslu duuna alwudu in la qabaysto aan weesaqaad ahayn ayb hadda ilaahay wuxuu ihi walaa junuban ilaa caabiriin sami xataa taktasilu marka ninkii junuba ha qabaysto saasaa la yidhi wasana rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu jiday sala allahu alayhi wasalam alwuduu'a weesaqaad kamaa anzala allah siduu ilaahay u soo dejiyey oo ficilkiisau ku caddeeyo faqasala wajhahu nabiga wejigiisuu dhaqay wayadayhina waa dhaqay ila almirfiqayni labada xusul intii laga gaaro wamasaxa bira'sihi nabiga madaxiisana waa masaxa waqasala rijlayhi ila alkacbayn taas waxay tahay sunnadii nebiga oo qur'aankii sidii ku soo aroortay xarfan bixarfin wa nasan binasan ku soo aroortay ayib taas waxa weeyaan waa sunnadii oo maca alqur'aani alkariimi xarfan isku mid ay yihiin sunno kaloo dheeraad ee ma jirtaa ma sameya undur yaquulu lmusanifu akhbaranaa cabdاlcaziiz ibni muxamed can zayd bni aslam can caطaaء bni yasaari can ibni cabaasin can الnabiy salى اllahu alayh wasalam annahu nabigii tawadaأ inuu weyse qaatay buu sheegay maratan mara weese qaadkii asiga ahay nebigu wuxuu sheegay hal hal mar inuu weese qaatay annaga hadda waxaan weese qaadanaa gacantii saddex wejiga saddex joor baa la dhaqaa gacnihii saddex baa la dhaqaa aayaddii qur-aankii daahirkeeda sida noo imaan doonto faqsiluu wujuuhakum maaliriya amarkana waxaa lagu leeyahay wuxuu ku soo xasilaa hal shay oo la qabto haddii aad tiraadid haddii aad tiraadid qofaa tidhi war soco ee waxaan iisoo qabo haddii intuu kaca uu hal uu soo qabto kuu yimaado hadhow ma canaano kartid waxaad dhihi kartaa war mar labaad maxaa iigu keeni wayse ma dhihi karaysa liannahu luga alcarabiya ama luqada oobatmafaahumka waxay tahay amarka hal mar buu ku dhacaa marka canaantii waxaa weeyaan ilaahay wax hadduu ku amray hal mar haddaad la timaadid halkii mar waad fulisa marka mar labaad inaad la timaadid amarka kuma caddo marka aayaddii hadirtaan fiiri faqsiluu wujuuhakum daahirkeeda waxaa weeyaan hal mar in wejiga laga dhaqaayo iyo nabiga calayh salaatu salaam hal mar wejiga dhaqay hal mar gacantou dhaqay hal mar sidaasuu sameeyey marka waxaa ismuuqdo daahiru iyo sunnada nebiga qaarkeed yaa iswaafaqay marka sunno kale ma jirtaa tan baa laga hadlaya undur أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى waxaa la yidhahdaa kaasi wahmi weeyaan jadu camr bni yaxya ma aha in uu cabdullaahi bnu zayd uu yahay camr bnu yaxya inuu u yahay awow ma ah abtirkoodana isku meel ma aha laakiin khata wuxuu ka yimid baa laleeyahay ikhtisaar liriwaaya asalkii waxay ahayd can abihi ana rajula qaala licabdillaah wa huwa jadu camr bni yaxya rajulkaas oo cabdullaahi bnu zayd weydiiyey ninkaas baa wuxuu u yahay jad ninka camr bna yaxya la yidhaahdo laakiin ninkan oo camr bna yaxya maya camr bna yaxya ninka la sheegaya jadkiisa cabdullaahi bnu zayd ma ah laakin alrajul alآakar almubham fi اlxadiid aladi sa'la cabdالlahi bni zayd hadaka الrajul huwa اladii jadun jaddu maxaan idhahdaa camr bni yaxya ayb marka almuhim wahwa jad bna camr bni yaxya isnaadka kamid ma ah isnaadka xaqiiqadiisa waxa waaye malik can camr bni yaxya can abihi annahu qaala licabdillaahi bni zayd intaas le weyaan intaa kale waa tawdiix ninkaa wuxuu yihi hal tastaiicu an turiyanii kayfa kaana rasuulu llaahi yatawada yani waxaa la yidhaahdaa usluub min asaaliib اlugati اlcarabiya alxath calaa ficli shay hadduu ninkaan dhihi lahay warniyow nebiga siduu kuweyse qaatay itusi hadduu dhihi lahay war hadda wakti kuuma hayo inuu yidhaha dhici karta laakiin waxa weeyaan waxaa ku jirta boorin iyo ninkaan si lagu kiciyo wuxuu hi war ma kari kartaa nebiga soo kuweese qaatay inaad i tus macnaha waxa weya haddiid ka gaabsatid ma taqaanid yaa meesha ka imaanayso marka wuxuu rabaa si cilmiga kaga soo baxsada asigana markaasaa waxaa la yidhi hal tastatiicu ma kari karta an turiyanii inaad utususi kayfa kaana rasuulu llahi yatawada ilaahay rasuulkiisa u weyse qaadato ma itusi kartaa faqaala cabdullaahi ibnu zayd wuxuu yidhi nacam waa ku kutusi karaa fadacaa biwaduu'in weelkii lagu weese qaadanay baa loo yeehi waduu bifatxi lwaawi waduu haddii la yidhaahdo waa weelka biyaha lagu qaada caag ahaayaa saxan ahaayaa weelka weese qaadka lagu samaystaa wuduu la yidhahdo haddii wuduu la yidhaahdo waawga la godane ficilka aada samaynayso dhaqidii dhaqdhaqaaqa ahaa wuduu la yidhaahdo fulanun yatawada haddii la yidhaahdo gacnihii iyo biyihii buu iskula jiraa macnihi saas wa laakiin waduu haddii la yidhaahdo alinaa aladii yutawada minhu waatii fiqiga aada loogu sheegi jiray xataa eh, qaasimiga xataa ayib fadacaa biwaduu'in markaan wiilkii weysaqaadku u yeedhay faafraqa calaa yadayh labadiisa gacnood yuu ku shubay macnaha hal bau saas soo gudiyey labadii gacnooduu bihii saas ugu qaatay fagasala yadayhi maratayn gacnihii kafaynka aheed buu laba joor dhaqay biyihii uma madmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday alaaan saddex joor yacni madmada alaaan wastanshaqa alaaan hada tanaasuca lagu magacaabaa fi luga alcarabiya laba ficil oo hal mafcuul ay kuwada doodayaan ama hal daraf tanaasuc weeyaan ayb marka waxaan garanay madmada alaaan wastanshaqa alaaan hadda weesaqaatii qur'aanku lagu sheegay faqsiluu wujuuhakum bay aheedo waa laga hormaray uma qasala wajhahu alaaan nabiga wejigii saddex joor buu dhaqan uma qasala yadayhi maratayni maratayni labadiisii gacnood buu haddana mid kastaba laba joor dhaqay ila almirfiqayn labada xusulood intii laga gaaro uma mara masaxa bira'sihi madaxiisou masaxay biyadayhi laba gacnood fa aqbala bihimaa waa la soo qaabilay waadbara waa la dib jeediyey aqbala bihimaa waadbara macnaheedii waxay tahay bada'a bimuqadami ra'sihi madaxiisa meesha ugu horayso ka bilaabay uma dahaba bihimaa labadoodiibuu la tegay ilaa qafahu qoortiisa uma raddahumaa waa soo celiyey ila almakaani aladii bada'a minhu meeshuu ka bilaabo ku soo celiyey waa iska sahlan tahay weliba axaadiid badan baa sii sheegayso nabiga calayh isalaatu wasalaam suulkiisaas buu yani gelinayay macnaha dhagahiisa ayib labadaan gacnood buu marka saas biyihii ayagoo qoyan dhaqid iyo iyo masxi aa la kala yidhaha masxi waxaa weeyaan biyo daadana aanan jirin gacantiina ay qoyantood biyihii kusoo shubtay kaasaa masxi la yidhaaha laakiin biyo haddaad qaaditood madaxii ku shubtid waa nooc min alqasli kaas lagama hadlayo biyihii marka saan tiraadi ay gacnihii qoyan baa lagu masxaa masax saas weya marka xadiidka macnihiisa waa maxay labadan suul baad dhagahay saaraysaa labadan waa isku qabanaysa marka badaأa bimuqadami ra'sihi madaxii intay ugu horaysa halkaan weeyaan ilaa qafaa uma dahaba bihimaa ilaa qafaa markuu meeshii gey uma raddahumaa ilى اlmakaani اladii badaأa minhu sidaasuu nabiga alayه الsalatu salaam u masaxi labadii gacnood baa la isku qabanayaa qoortaa la aadinaa iyagoo sidii isu haystaa lagu soo celinaa meeshaa la keenaya marka kaas baa madaxa saasaa loo masaxi jiray uma masaxa bira'sihi biyadayhi faaqbala bihimaa labadii gacnood buu la qaabilay wa adbara yacni hor io gadaal buu usoo waday hori io gadaal buu u waday saasuu waday markaasaa faaqbala bihimaa waadbara waxaa lagu fasiray badaa bimuqadami ra'si madaxiisa meesha uu ka bilaawda uu ka bilaabay uma dahaba bihimaa wuxuu la gaarsiiyey ilaa qafaahu qoortiisa saasaa loo deji uma raddahumaa waa soo celiyey ila almakaani buu usoo celiyey aladii makaankoo bada'a minhu u ka bilaabay masxigii meeshii ku soo celi saasuu yii uma gasala rijlayhi labadiisa lugood buu dhaqay ayb xadiidkan hadda waxaad u jeedaa axkaam badan oon qur'aanka aan ku jirin yaa horta la sheegay oo ay ka mid tahay madmada ay ka mid tahay istinshaaq ay ka mid tahay maxaan ihahdaa kayfiyat اlmasxi ay ka mid tahay ziyaadatu gasli اlacdaa ayib marka fuqahada way isku haystaan madhabta shaaficiga wuxuu leeyahay waajibaat اlwudu waxaa ah maa dukira fi lqur'aan oo wejigoo la dhaqo iyo gacmihii madaxiioo la masaxa lugihioo la dhaqa intaas waajibaadka iyo faradka weesaqaadka weeyaan wixii ka soo haray oo madmada iyo istinshaaq iyo ziyaada iyo waxaanoo dhanna waxa weeyaan min sunan اlwudu saasay uu qabaa madhabteenna waa wada taqaaneen fiqigaad aqrisatay madaahibta kale waxay qabaan qaarkood faradyaalka waxaa ka mid ah almadmadatu واlاstinshaq madmadadii waxaa weeyaan wixii afka la geliya istinshaaqna wixii sanka la geliyaa la yidhaahdo weliba kayfiyadeeda axaadiid baa sii caddaysay oo in hal mar biyo lasoo qaato halkaas marna aada ku luqluqatid sankan hore aada usii gaarsiisa ee marka aad saas tiraahda istinhaar waxaa la yidhahdaa biyihii sanka aada ku qaaday oo haddana aada soo celiso soo tiraahdood neefta soo raacsiisa marka istinhaarkaasaa la yidhahdaa biyo hawada sanka loogu qaado loogu soo celiyaa la yidhahda marka qolo kale waxay leeyihiin marka waxay leeyihiin madmadada iyo istinshaaqa min waajibaati alwudu bay ka mid yihiin liannahu waxaa laleeyahay reer shaafici haddii tihiin waxaan isku waafaqsannahay waxyaalo badan oo aan qur'aanka lagu sheegin oo waajibaadka kale ah in sunnada laga qaataan yaan isku waafaqsannahay marka waxaad leeyahay tanna tii oo kale ha noqoto oo madmadada istinshaaq horto waajib ha noqoto waa min jiha min jiha thaani waxaa lagu leeyahay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam lam yazal yastanshiqu wayumadmidu ilaa an tawafaahu llahu tacaala lama haayo nebigo weese qaadanayo ee ka tegay madmadada ama istinshaaqa marka ficilkii nebiga mudaawamadiisa iyo sunanta nebigoo aydaba maa quraan maca kitaabillaahi janba janbin ah yaan ka soo qaadanaynaa inay ayagana waajibaadka kamid yihiin lagama tegi karo saasay leeyihin marka wahum wahum ascadu bidaliil haddii loo fiiriyo inay madmadada istinshaaqa limudaawamati nabiy sala allahu alayh wasalam wa kullu man dakara wuduu'a rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam sidaasuu weyseqaadka u sheegay marka in la yiraahdo khuruuja min alkhilaaf inaad qofki waajib ahaan u qaato yaa haboon baa lu leeyahay maadaama weyse qaadka ay tahay طahaaro oo acdaada lagu طahirayo axwaju اlacdaaءi ilى الطahaarati alfamu liannahu marka la isku qabto waa uraya walidalika siwaagii dhaqitaankii marka waxaa lagu leeyahay marka la isku fiiriyo in lala yimaado yaa haboon taas qayb weeyaan qaybta kale masxu ra'si waxa la yidhaahdo madhabta imaamu shaafici waxay qabtaa sida aad wada taqaaniin aqalu maa yaqacu calayhi ismu lmasx haddii saddex xataa tin hadday noqoto oo saan aad tidhaahdid waxa weeyaan waa masxigii waa la helay liannahu muraadka waxaa weeyaan bacda oo famsaxuu biru'uusikum la yidhi bibacdi ru'uusikuma tabciidiya weeyaan marka saas hadday tahay masaxa kan ugu ugu yar baan ka soo qaadanayna walidaalika dadka madhabta shaaficiga haysta waad aragtaa soo koofidiisi cimaamadi iska gashan buu biyar intuu saan soo yihahdo yuu saas meel yar ugu leeyahay waaba weese qaat marka dad badan baa waxay leeyihiin oo madhabta abi xaniifa ay kamid yihiin iyo qolo kale madaahibta waxay qabaan laa masxiga qole waxay leeyihiin aqalu shay waxa weeyaan in rubuc laga masax waxaa laga qaadanaa baa lagu leeyahay nabiga markuu madaxiisa cimaamad ay saarnayd waxaa lagu leeyahay intuu qaaday buu markaas eh, qadra almasxi intuu geliyey uu masaxay gacanta hoosteeda wakamala bihi albaaqi cala masx alcimaama markaasuu madaxi marsiiyey marka intaa yaroo hoos laga masaxay waxaan garannay in ay tahay intii lagama maarmaanka aheyd gacan intii la saara markii nebiga u masaxay madacii markii afar loo dhigay qayb ka mid ahay noqonaysa inta kalena waxaa weeyaan gacantiia la wada mari cimaamadii korkeeda marka waxaan garannay aqalu maa yajibu calayhi almasxu min alra'si rubcu ra'si sidaasay leeyihi qolo kale waxay leeyihiin laa masxi ma ahaa madaxoo dhan in la wada mariyo laba shay baan daliishanaynaa oo marka hore waa daahiru laaya wamsaxuu biru-uusikum ilaahay markuu yidhi madaxii hala masaxa markii layidhaha war madaxaan gacanta mari haddaan ku iraado inaad wada marisay ku tusinaysa waa mar midda kale nebiga ficilkiisaad aragteen saas u masaxay waxaa lagu leeyahy nebiga ficilkiisan waxaan ka qaadanay masixii nala amrow ilaahay wamsaxuu biru-uusikum uu yidhi midka nebiga uu sameeyey inuu yahay oo ah inuu madaxi meeshu ka bilaawda geeyo ka bilaabo ilaa qoorta la geey lasoo celiyo marka masxi oo dhan weeyaan layskuma khilaafsano inay tahay afdalu awjihi lmasx madaxa la masaxa weji sida ugu fiican inay tahay sida nabiga calayh salaatu wasalaam uu sameeyey masaasaa waajib ah mase taas waa ugu fiican fiicantahe wax ka yar baa jiro waa baab kale idana laakiin adiga marka de maadaama adiga aada nin muslim a tahay haddiiba lagu tusiy nebiga saana uu masaxan jiray ninkaa madhabka haystana u kuleey waa taas ti ugu fiicneed waa adiga tan ugu fiican qaado marka haba dhihin aniga intaan maa waajib intaan maa kasoo hartay ma aha markaad weyse qaadanaysa koofidaadi cimaamada xagga iska dhig madaxa dhan saas u mari haddana saas ugu soo celi sidaasay nabiga hadyiga calayhi salaatu wasalaam ay tahay waa qeyb qeybka kale jamiicu man wasafa wuduu'a rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam fi اlmasxi calى الra'si inamaa dakara anahu masaxa marata waaxida nebiga masaxa madaxiisa xibnaha kale waa lasoo guuriyey mar inuu mar masaxa eh, dhaqay mar uu laba dhaqay mar saddex uu dhaqay hadda xadiidka aad ku aragtaan fagasala wajhahu halaaa wagasala yadayhi maratayni laakiin madaxii hal mar oo la qaado lasoo celiyey marka jumhuurta waxay qabaan madaxa masaxiisa hal mar weeyaan waxa la saddexaynaa ma jiraan looma hayo daliil oo haabit ah ilaa maa warada fi صaxiixi muslim xadiidkaas صaxiix muslim ku soo arooray nebiga ah, ninkii raawiga ahay oo nebiga weesidiisa tilmaamayay famasaxa ra'sahu ثalaaثan buuri taas marka muxadiثiinta waxay leeyihiin wax shuduud la yidhaahaa jiro riwaayaadkii oo dhan jamiicu man wasafa wuduuءa rasuulilah hadday si isku waafaqeen ay nin kasta ninaa yidhi gasala ra'sahu maratan waaxida ay soo wada guuriyeen tanshaad weeyaan baa l liannahu mukhaalafatu hiqati liman huwa awhaqu minhu aw akharu cadadan waa shaad weeyaan walidaalika laa yu'khad bihi madaxii waxaa la masaxaya hal mar kaasaa daliilka ugu raajaxsan asigani lama haayo xadiidkaas mooyahay riwaayaadkan kaloo boqolaal gaarayso كل واحد غسل مسح رأسه أو مسح رأسه مرة واحد labadaasaa lagu kaaftoom hadda naskan sariixa nabiga hal mar inuu masaxay laakiin la soo celiyey saas iyo saas ay tahay waa hal masax leewa ee biyo kaloo loo soo qaatay ma jirto tii un baa lagu celiyey marka sida raajixa madaxa in hal mal masaxo ayib uma gasala rijlay ayib marka musanifku waxau leeyahay fakaana daahiru qowli illaahi ilaahay qowlkiisa sida u muuqata waxay tahay faqsiluu wujuuhakum ou yiriye aqala maa waqaca calayhi ismu lgasli dhaqitaanka magaciisa waxuu ku dhaca inta ugu yar waay wadaalika aqalkaasoo ugu yarna maratun weeyaan waxtamala wuxuu ixtimaalay aayadda daahirkeeda agara wax ka badan ilaahay markuu yidhi faqsiluu wujuuhakum waxaa suuro ka leh faqsiluu wujuuhakum inay tahay wajiyaashiina dhaqa maratan waaxida inay tahay faqsiluu wujuuhakum maraatin inay tahay labadaba waa suuragal laakiin daahiru qur'aan waxaa u dhow wejiga iska dhaqa markili hal marle in lagu kaaftoomay maxaa yeelay waxaa lagu leeyahy lianna almra yaxsulu bihi bmuqtadaahu aw bitanfiidihi mara waaxida hal mar haddii waxaan hala qabta hadii la yidhaahdo yaa ayuha الnaasu kutiba calaykum اlxaju faxujuu uu nabiga yihi hal mar haddaad xajka la timaado amarkii nabiga waa qaadatay waaba dhammaaday low maa salaada ilaahay uusan dhihina nabigiisa iftirida calayhim hamsa salawaati fi اlyawmi wاleyla hal mar wax salaad ahan duka lahayn laakiin waxaa weeyaan shan joor markii la yidhi waxaan ogaanay ana alamra yatakarar marka hadda fiiri ilaahay faqsiluu wujuhakum markuu yidhi in hal mar dhaqa ay tahay inay ka badan dhaqaa tahay waa suuragal laakiin waxaa daahiru qur'aan ugu dhow ana algasla marat waaxida fakaana daahiru qowli اllahi tacaala faqsiluu wujuhakum aqala khabarkii kaana weyaan aqala maa waqaca aqala maa waqaca intuu ku dhaca tan ugu yar calayhi cala algasli ismu اlgasl wadalika midkaasne maratun weeyaan waxtamala aayadda daahirkeedana waxau ixtimaalaa akara ayib fasana rasuulu اllahi markaan nabiga ilaahay wuxuu jiday alwuduuءa maratan hal mar hal maro xibnihii la dhaqo wejiga hal mar la dhaqo gacmihii hal mar la dhaqo hal mar saas loo sameeyo fawaafaqa dalika nebiga ficilkiisaas wuxuu waafaqay daahira alqur'aani qur'aanka daahirkiisa wadalika aqalu maa yaqacu calayhi ismu lgasbi dhaqid oo la dhaqo magaciisa inta ku dhacda inta ugu yaro waayo ayib waxtamala akara waxaas wax ka badanna waa ixtimaala daahirkii wasanahu nabiga waajiday maratayni waalaaan marna hal hal maroo weese qaatay mar laba laba jooro weese qaatay mar saddex saddex jooro weese qaatay ayib marka wuxuu ku leeyahay hada ficilkii nebiga oo ka tarjumay tafsiirkii aayadda qur'aanka ahayd iyo nebiga ficilkiisa maxaan ka qaadan karnaa marka laysku daro saasuu ujeeda ayib marka wuxuu ihi falamaa sannahu nabiga markuu jiday maratan hal mar in la weese qaado karo markuu jiday istadlalnaa waxaan u daliishanay calaa annahu gasligii low kaanat maratun hal mar hadday tahay laa tujzi'u midan gudaynin lam yatawada' maratan nebiga hal mar ma weese qaadan lahayn wayusallii ou markaa ku dukado wayusallii in la yidhaha fiicnaan lahayd lam yatawadأ marata wayusalli walam yusalli intuu hal mar weese qaata kuma duka lahayn saasaan ka fahamnay buu yihi fiir istidlaalkii nebiga markuu hal mar intuu weese qaatay salaad uu ku dukaday waxaan fahamnay buu ku leeyahay haddayna hal mar ayna gudaynin nebiga ma weyse qaado lahayn macnaheedi waa maxay nebiga hal mar hadduu wayse qaatay inay hal mar ay ku filan tahay oo wejiga hal mar la dhaqo gacnihii mid mid la dhaqo madax hal mar la masaxa inay ku filan tahay aan ka fahamnay wa annamaa jaawaza maratan hal marna wixii dhaafane ikhtiyaarun inay tahay doorasho qofkii uu dooranayo laa fardun fi lwuduu'i weesadii inuu yahay ma aha farad laa yujzi ousan gudaynin aqalu minhu maradaas wax ka yar ousan gudaynin inay tahay ma ah ayb wuxuu leeyahay ulajeedadan ah, jumladan waa iska waadix markuu nebiga calayh salaatu wasalaam hal hal mar mar uu weyse qaatay ouna ku dukaday waxaan fahamnay inay hal mar nagu filan tahay maxaa yeelay saas haddayna ahaan laheen nabiga salaad kuma geli lahayn alayhi waxaa kaloon ka fahamnay labadaas wixii ka badan oo laba eh, halkii wixii ka badan oo laba ama saddexa ine inay ikhtiyaar oo ay tahay oo sunno dheeraad ay tahay aysan ahayn farad oo weese qaadka farad ah oo asigaas wax ka yar ayna gudaynin ma ah falamaa sannahu nebiga markuu weese jiday maratan hal mar mar oo maryaalkiisa ka midoo hal har mar weese qaata istadlalnaa waxaan u daliishanay calىa annahu wuduu'ii low kaanat maratun hal mar hadday tahay laa tujzu midaan gudaynin lam yatawadaأ maratan nebiga hal mara ma weese qaadan lahayn wayusallii ou markaa ku dukado ma samayn lahayn ee markuu hal hal mar intuu weese qaati uu ku dukaday waxaan ogaanay inay halkii mar ay ku filan tahay ay gudayso waa hal qayb haddana kale waxaan soo deliishanay wa anna maa jaawaza wixii halkaas mar dhaafo wa anna maa jaawaza maratan hal mar wixii ka gudbo ikhtiyaarun inay tahay sunno aysan farad ahayn ikhtiyaarun laa fardun fi lwudu aysan ahayn weeseqaad farad ah oo hal laga badiyo inaysan ahayn kaasoo laa yujzi o uusan gudaynin aqallu minhu wax asiga ka yar ousan gudaynin inay tahay ma ah ee wixii hal ka badan waa ikhtiyaar oo wax asiga ka yarna ou gudayo oo hal mar ah saasuu leeyahay ayib marka sunnadii nebiga waxaan ka caddaysannay in amarka ilaahay oo la fuliyaaho xibnihii hal hal mar la dhaqa ay tahay oo ninkii hal mar dhaqa amarkii ilaahay uu faray sidiis in ugu soo baxay ninkii doona dheeraadne labo uu ka dhigi kara saddex laakiin saddex haddaad gadhaafisid diinta ilaahay way ka baxday baab kale gelaysa waxa weeyaan lama rabo lama dhihi karayo haddayba ay hal laba ka fiicnaatay labana saddex ay ka fiicnaatay saddexna afaraa ka fiican ma jirto waxay gelaysaa baab la yidhaahdo bidca iyo nebigoo ficilkiisii la dhaafsiiyo shay mashruucan ahayn ood adiga la timaadin marka waxaa lagu leeyahay meesha ugu hoosaysana waa laguu sheegay inta ugu sarraysoo la dhaafi karin oo saddexdeena waa laguu sheegay laakiin intaas wax ka basan midna lagama hoosmari karo saddexna lagama badin karo allaahumma qofkii hadduu intuu xibintii dhaqo saddex joor ee marka ay u muuqata meel biyihii ayna gaarin marka meeshaas waa la dhaqaa liannahu waxa weeyaan faradkii kowgii xataa lamaba helinba taas waa baab kale laakiin haddii xibintii biyihii ay wada gaarto halna lagama yarayn karo oo waajibka ku dhacayo saddexna lama dhaafi karo saas weeyaan ayib musanifka marka wuxuu ihi wa haadaa milu maa dakartu midkan wuxuu lamid yahay wixiin u soo sheegay oo min alfaraa'idi qablahu faraa'iddii asiga ka horraysa aan lasoo sheegay low turika alxadiidu fiihi xadiidka nebiga haddii laga tegi lahaay istuqniya fii bilkitaabi kitaabkaa lagu kaaftoomi lahaay oo ninkii yidhaahda aayaddan dabaqaya laba mid uma ka baxdeen inuu yidhaahdo halhalaan weyse qaadanaa asoon xadiidka daliishanin halhalaan dhaqayaa inuu yidhaahdo oo aqalu maa yaxsul bihi اlamru ou noqdo inuu yidhaahdo aqalu ljamci oo saddexaan gaarsiinaya labadaas unbuu kau ka soo qaado lahay aayaddii labadii midkau sameeyana saxay noqon lahayd marka xadiidka nebiga min baabi albayaani waalmubaalagati fi liidaax unbaa loo sheegay mooye haddii aayadda daahirkeeda lagu dhaafi lahay